جمعيسي جمعاس إعراب كيسي باب كيسي وي جمعي السالم النبط قلي kanoo kaleeto waxaa la iska yidhaha calamun bilhalaba tarjamada noocaana in lagu magacaabo jamcu lmu'anafi saalim waa calamun bilhalaba oo jamaca waxa weeye maa jumica bialifin wataain masiidatayni wax alla wixii marka la jamcinayo lagu jamciyo alif iyo ta ziyaadaah a waxaa magac looga dhigo calam looga dhigay jamcu lmu'anafi saalix wailaa haddaan sidaas la dhihin jamcta la leeyahay waa jaryun cala alghaalib oo waxa weeya mufrad sida loo ixraaba ayaa jiro mufrad ayaa ku jira sida miaal carafaad iyo waxa weya adricaab oo kale carafaad waa ism mufrad hal makaan magaciis weeye carafaad icraabkan soo socdaana la icraabi doona adricaab waa ismu mufrad waa magaalo sham ku taalla magaceed haddana waxaa la icraabi doonaa raabka soo socda qaar ka midana jamc maahna waa ismu jamc sida miaal ulaato oo bimacnaa asxaaba ulaato waa ismu jamc mufradba male marka jamc marka la leeyahay waa jamciyun cala alhaalibi sida haalibka ahay jamc yihiin faaimatu faaima dalxatu dalxaa hindun hindaad sida haalibka waa jamc laakiin hayru haalib waxaa la helaya aan jamc ahaynoo mufrad ba ah sida carafaat adricaad ama se jamc maahan waa ismu jamc waa ismu jamc sida waxa weeyaan ula wakadalika muanaf marka laleeyahay waa waa jaryun cala alghaalib sida haalibkaha saasa inuu muanaf yahay ee qaar mudakar ahaa ku jira sida isdablun daash fardeed isdabliga waa meesha lagu xidho fardaha daash fardeed daash mataqaan meesha maaragtay ta fardaha lagu xidho ama haddaad baqlaleeda baqlaha lagu xidho ama dameeraha lagu xidho meeshaas weeye isdablun aa la idhahdaa isdablun isdablatun aa laleeyahy jamcu nasani baa lagu keena iyo miaal mudakar kale balxatu waa nin magaciiso ma ahan balxatun aa lagu keena xamzatu soo nin magaciis ma ahan xamzaatun aa lagu keena marka mu'anaf ma wada ahan ee waa jaryun cala alghaalib sida haalibka aha mu'anaf u badan hindun hindaad faatimatu faatimaat waxa weeyaan mu'anafkaa ku badan oo haalib ah amaa mudakerna waa laga hela ayru haaliba sida dalxatu dhammaan calamka oo tada ku jirto mudakerka jacmal saalima lagu keena waxa weya sida hindun hindaad soo maaha faatimatu faatimaat waxa weya xamzatu xamzaatun dalxatu dalxaatun isdablun dashfardeed isdablaatun taasuna waxay kutusaydaa mu'anafnimadu waa jeriyun cala alhaalib asaalim ayaduna waa jeriyun cala alhaalib asaalim qaarna waa saalim qaarna waxa weeyaan waa mukasar qaar saalimaa jira hadda faatimatu waxa weya waa musallam waa saalim wey waxaa la leeay faatimaatu ayadoo mufradkii la taaban oon waxna lagu siyaadin waxna laga jarin shaqalkiina la bedelin mufradkii sidii yahay ee ziyaado aakhirka laga geliyey alif iyo ta waxa wayaan xamzatu iyadoo mufradka la taaban mufradkii uu saalim yahay ayaa aakhirka alif iyo ta laga gelina xamzaatu laakiin qaar mukasaraha ku jira oo la jejebinayo sida miaal sajdatun sujuud sajdatun sajadaatun iiri saja sajda awal jiimku waa sukunsana soo ma marka la jamcina waxaa la leeyahay sajadaatun rakcatun rakacaatun iiri rak awal waxa weyn kaaftu waa sukunsaneen haddana markii jamca la gaarana fadxa la saaray rakcatun rakacaatun sida fiire xubla gabar uur leh jamac ka dhigo xubla yaatun xubla alifki yaba loo bedelay xubla yaatun marka qaar badanu saalim maba ahanba waa mukasa ah, waa mukasa marka marka la leeyahay jamac waa jaryun cala alghaalib marka la leeyahay muanas waa jaryun cala alghaalib marka la leeyahay saalim waa jaryun cala alghaalib welidaa sidaas daraaddeeda tarjamada ugu feexan waxay tahay maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayni min gayri iclaalin waxa ugu fiican in la yidhaahdo waxa weeyaan waxaa loola jeedaa halkan maa jumica bialifin wa taa'in waa wax alla wixii lagu jamciyo alif iyo taa masiidatayn oo labaduba ziyaada marka maa jumica markii la yidhi maxaa kaa baxay waxa weeyaan mufrad hadda miaal tabtaqii mardaata aswaajika tabtaqii mardaata mardaata waa mufrad mardaata aswaajika xaasaskaaga raalli ahaanshadooda wey raalli ahaansha waa mufrad raalli ahaansha mardaatun asluhaa mardawatun ay aheed mardaatun taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qablahu qulibat alcilatu alifan mardaatun saasay ku noqota marka hadda mardaatun qofki arka waad moodaa jamcu muslim mama aha waana is mufradaba maa jumica bialifin wa taa-in masiidatayn horta waa in la jamciyaa mufrad waa ka baxa waana in lagu jamciyo alif iyo ta ziyaada maxaa baxay haddii aliftu aysan ziyaado ahayn sida qudaatun oo kaleeto qudaatun oo kaleeto uzaatun qudaat asluhu qudayatun qudaya marka yadii waa xarakayn soomahan qudaya taxaraka xarfu cilatin wanfatax maa qablahu qulibat cilatu alifan qudaatun qudayatun waa asalkeeda qudaatun uzaadna uzawatun uzawatun ciidan duulaya haye taxaraka xarfu cilatin wanfatax maa qablahu qulibat alcilatu alifan uzaatun saasay ku noqota marka hadda qudaatun iyo huzaatun alif iyo ta waa u ku jiraan laakiin aliftaanu ziyaado ma ahan asal ay ka soo gadoontay xarafkuna asal ka soo gadooma asna waa asal sidaas darteeda kudaatun iyo khusaatun iyo wixii lamid ah waxaan leenahay jamcu saalim ma ahan sababtoo ah waxa weeyaan alifta ku jirtaan ziyaadahayn wakadaalika haddaan ta'du siyaadahayna waa la mid baytun abyatun abyaatun abyaatun waxa weya waxaan dhihi mayna jamcun saalim sababtoo ah, ta'daanu mufradkii ku jirtay siiri baytun iiri baytun ah, baytun abyaatun ta'da mufradka fiiri waa la fiiriyaa tada oo marbuudada sida banooniga u qoran ma aragtay hadday tahay taas ayada waa la tuuraa marka la jamcina laakiin hadday tada majruurada ta oo dheer taas ayada mufrad sida ugu jirtay jamcana ugu imaanay hadda baytun taadu sooma dhaara khalaas hadhowna jamci ayadaa ku jirta abyaatun marka tadaanu ziyaadaba maaha ad leeda idan waa jamcu tagsiir marka ah, abyaatun iyo qudaatun iyo quzaatun iyo kulligood waxaasoo dhan jamcu macno saalim maaha waa maxay waa jamcu tagsiir qudaatan iyo huzaatan maxay u noqon wayen jaclu nasaalim aliftiian ziyaado ahayn abyaatun maxay u noqon weyde jaclu nasaalim waxa wen taadiyan ziyaado ahayn marka waxaa la rabaa maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn waana lix mufradiyada jamacaas ku yimaado si qiyaas ugu yimaadaan waa lix inta kale iska shaad waxa wey yuxfad walaa yuqaasu inta kale waa la xifdiyaa lama tiriyo laakiin lixdan qofku waa inuu xifdisan yahy lixdii midka koobaad waxay tahay lixdan idin dhigayo sharciye waxa weeye maa fiihi taau ta'niid mufrad kasta oo taau ta'niid ku jiro jamcan waa ku keeni kartaa sawaaun kaana mudakaran aw mu'anasan ma kala la farqi haddiiba mufrad kasta uu ku jirto waxa weyn jamca waad ku keeni sawaaun kaana calaman aw nakira farqi ma kala leh waxaad leedahay faatimatu faatimaatu dalxatu waa mudakar dalxaatun maxaa kuwaas waa calamkii nakiro ka dhig qaa'imatun mu'minatun haye qaa'imaatun mu'minaatun qaanitaatun taa'ibaatun caabidaatun marka waxa weya mufrad kasta oo ta u ku jirto ama mudakar ha ahaado ama mu'anas ha ahaado ama calam ha ahaado duu rabo wasfa iska ahaado waad ku keeni kartaa ismu jinsa duu raba ha ahaado racatun rakacaatun sajdatun sajadaatun mufrad kasta oo ta u ku jirto hadhow jamciisa waa ku keeni tan labaad wa aani maa fiihi alifu ta'niis maqsuura alifu ta'niis almaqsuura waxay ku jirto jacmanusani waa lagu keena dikraa dikrayaatun xublaa xublayaatun waa lagu keena waa la qalbina alifta ya loo qalbina oo loo gadina tan saddexaad wa aalit maa fiihi alifu ta'niis almamduuda alifu ta'niis mamduudaa waxay ku jirto ayagana jamcu san laguna keena hadday mufradka alifu ta'niis mamduudaa ku jirto saxraaun saxraawatun ala leeyahay saxraaun saxraawatun ah, saxraawatun rabi almu'anath almacnawiy hadduu yahay mufrad macnawi ah oo macnaha mu'anath ah mu'anath macnawi hadduu yahay aan ta'do ku jirin jamcu san waa lagu keenaya zainabu zaynabaatun hindun hindaatun mar haddii mfradku uu mfrad muanasa yahay waxa w taubayay ku jira haday rabto jam qiyaasaa loogu keenay alkhamis musaqaru غayr اcaaqil waxa weeya ism kayru caaqil oo la tasriiriyey mfradkiisii jam waa lagu keeni karaa mfradku waa ayru caaqil ayru ah, caaqil weeye waa lagu keeni karaa haddii la tasriiriyo tasriirku baabkiisu kitaabka aanu noogu imaan doona insha allahu waxaad leedahay dirhamu tasriiri kelmad taskiir haddii lagu yidhahdo awalka waa la godaa taanigana waa la kor dhigaa taalidkana iyo areebanaa laga dhigaa kelmad kastoo lagu yidhahdo taskiir horta ah, marka ugu horayda horta awalka waa la iska godaa taanigana waa la kor dhigaa taalidkana iyo ala keena oo adugu jeebkaaga aad ka keenayso duurka aad ka soo jiidanay ah, ya taskiiraa la ihahdaa marka dirham hadda taskiiri durayhim soo maaha durayhim haye marba haddii maala yacqilna waayahay waana la taskiiriy soo maaha qiyaasaad u keeni tacnu salim durayhimaatun shilin yarowiyaal aad leedahay durayhimaatun waa kaasa waaya wasfu kayr caaqil kayr caaqil sifahaas u noqdaan ayagana jacnu salim qiyaasa lagu keenaa ka ayaamin macduudaatin fiiri ayaam soo kayru caaqil maahan ayaam khalaas sifadooda macduudaatin waa jacnu salim wa jibaalin raasiyaatin buura qodqotama lixdaas ayaa uqiyaasa laba bayd ayuu shaadibi uu ku jamciyey shaadibi waxa weya sharax wuxuu ku leeyahy alifyada oo toban mujallaad oo aad u faa'iido badan oo aan la sharxin isagoo kale alifyadu sharxa ina maali toban bayd toban mujallu ka dhiga marka sharaxaas marka sharxiisu wuxuu garaa'ib ku leeyahay isaga dhinac waa naaxi dhinacna waa usuuli oo muxaqiq ah oo faniga usuulka hadda faniba u ah isaga labadaas marku isku darsada markaa cilmi waxaa ka baxaya daqiiq ah oo aad u macaan markaas qofku ka daalima hadduu akriyo lakin waa markuu kuu baxo naxwadu marka wax labadan baydu ku jamciyey lixdan wuxuu yidhi waqisu fi ditai wa naxwi dikra wa dirhamin musaqarin wa saxraa wa zaynaba wa wasfi kayri lcaaqili wa gayru da musallamun linaaqili wuxuu yidhi waqisu jamcan qiyaaso fii ditai wax alla wixii ta ku jirto horta horta wixii taw ku jirta ka qiyaaso o iyo wanaxwi dikra dikrana wuxuu la jeedaa maa fiihi alifu tanis almaqsuura ah, wax alla wixii alifu tanis maqsuura ku jirta laga soo ma aha wa dirhamin musaqari kaas wa dirhamin musaqari wuxuu la jeedaa kayru caaqil musaqar sow saddex ma aha wa saxra saxrana wuxuu la jeedaa alifu lmamduuda waxay ku jirto haye wa zaynaba zaynabana muxuu la jeedaa mu'anaf macnawi ah waa shan soo ma aha wa wasfi kayri lcaaqili iyo ayr caql ayaam maxduudaati jibaal raasiyaati wuxuu ku yidhi wakayru daa lixdaas waxaan ahayn musallama waxaa loo nabadgeshay linaaqili ninka carab ka soo raray carab inuu ka keena laga rabo qof samayn kara male ah, kaasaa loo salimaya marka labadaas beedaa lagu jamciya وكل جمع فيه tاء زائدة فارفعوا بالضم كالرفع حامدا ونصبه وجروه بالكاسر نحو كفyت المسلمaaت شر wa kullu jamcin jamac dhammaantiis jamacaasoo fiihi jamaca dhexdiisa taa-un ta ay ku sugan tahay taadaasoo zaa'idatun dheeraad ah farfac godhu jamacaas bidami dame ku god rafcan goditaan rafcahaasoo ka rafci xaamidatin xaamidatin la godideeda la mid ah wa nasbuhu jamacaas la kordhigidiisa iyo wa jaruhu jamacaas la hoosdhigidiisa kaainaani bilkasri kasray ahaadeen wadaalika mihaalkii naxwu kafaytulmuslimaati gabdhihii muslimaadkaaha waan ka kaafiyey oo kaleba weeye sharii aniga dhibkayga wa kullu jamcin jamac dhammaantiis jamacaasoo fiihi jamca dhexdiisa taaunta ay ku sugan tahay taadaasoo zaa'idatun dheeraad ah farfac godhu jamacaas bidammi dame ku good ka rafci xaamidatin rafcan godgod rafcahaasoo ka rafci xaamidatin xaamidatin la godideeda la mid ah wa nasbuhu jamcaas la kordhigidiisa iyo wajaruu jamcaas la hoosdhigidiisa kaa'inaani bilkasri kasra ayay ahaadeen wadaalika mihaalkii nahwu kafaytu waan ka kaafiyey almuslimaati gabdhihii muslimaadka ahaa sharii shartaydii aan ka kaafiyey halkan waxa weya waa baabkii afraad oo min abwaab niyaaba saddex baab ayaan soo marnay saddex baabaan soo marnay asmaau sitte min abwaab niyaabu ahaa waxaa la xraabaya xarfun can xaraka xarfun oo ka naa'ibah can xaraka waxaan kaloo soo marnay musanihii oo asna ahaa baabuniyaaba oo ah xarfun can xaraka waxaan kaloo soo marnay jamcu lmudakari saalim oo asna baabniyaab ahay oo ahaa xarfun can xaraka saddexdaas saasay ahaayeen jamcu muanati saalim xaalatu rafca asaluu ku taagan yaho damaa lagu rafciya xaalatu ljarna asaluu ku taagan yaho kasraa lagu jaraa xaalatu nasbo kaliyuhu baabniyaabo galaa waana xarakatun can xaraka xaraka xaraka ka naa'iba xaraka xaraka ka naaiba oo xaalatu nasbo marka la joogo waxa weeyaan waxaa lagu nasbiyo calaamad looga dhigaa kasro oo fatxa ka naaiba marka waa xaraka xaraka ka naaiba soo maha wa kullu jamcin jamc dhammaantiis jamcaasoo fii dhexdiisa taadun ay ku sugan tahay taadoo zaa'idatu ziyaada iyo waalifo baabuliktifaa'a la ihahdaa labaduba inay ziyaadihiin waa shardi baabuliktifaa waxa weya laba shay aan mid sheega midka kale laga kaaftooma waxa weeyaan calaa xaddi qowlihi tacaala saraabiila taqiikum alxara ilaahay waa inaan qamiisiyaal aan idin sameeyo yidhi oo idinka ilaalida kulaylka iyo walbarda fiiri qabowga ilaa marka labadaasaa la iskaga ilaaliyaa soo maahan marka waa la fahmaa min baabi iktifaa la yidhahdaa saraabiila taqiikum alxara walbarda qabowgana waa kaa ilaaline marka labadii shayee mid la sheega kan kale waa laga kaabtooma kaasaa lagu fahmaa tanna waa sidaasoo kaleo waxa weeyaan taadu waa zaa'ida taadu waa zaada laakiin alifkuna waa ziyaada marka ta ziyaada ku jirta iyo alif ziyaada wey meesha marka wa kullu jamcin jamc kasta jamcu fii dhexdiisa taun ta ay ku sugan tahay taadaasoo zaa'idatu ziyaadaho dheeraad ah farfac godhu jamcaas bidami dame ku god ka rafci xaamidatin rafcan goditaan god goditaankaasoo ka rafci xaamidatin xaamidatin la godideeda lamid ah xaamidatu waa mufradadii sida mfradka dama loogu rafciyo dama ugu rafi waa ah, mfradka xaamidatun waa mfrad macnaha sida mfradkii oo kale ugu rafci weye marka xaalatu rafca wuxuu joogayaa waxa weeyaan asal oo damaa lagu rafcinaa wa nasru jamcaas la kordhigidiisa iyo wajaru la hoosdhigidiisu kaa'inaani waxay ahaadeen bilkasri marka xaalatu jar asal ku taagan yahay oo kasraa lagu jeray laakiin xaalatu nasbana calamjarkii wuxuu noqonaa kasra kasradaasaa fatxo ka naa'iba waa xaraka xaraka ka naa'iba miaal haddaad rabto inta kale waa iska caddaoo miaalin uma baahna oo xaalatu rafcaha dul yidhi dama ku good jaaءat اlmuslimaatu waa kuu caddahay xaalatuljarna waa kuu caddaho marartu bilmuslimaati aad iska leedahay laakiin xaalatu nas baa miaal u baahan wuxuu ku yidhi wadalika miaalkii naxwu kafaytu anaa ka kaafiyey almuslimaati gabdhihii muslimaadka ah shari sharteed oo cayma dicaayadayma meeshaana huulufleyin dhihima dhulkay xaaqayaan dhihima waxa weeye waxaasna dhima sharteedan uga ka ceshaday gabdhihii muslimaadka u leeyay marka manshaaku waa maxay almuslimaati mufradki xuu ahaa muslimatun ah, maa fiihi taun wey almuslimaati marka waa noocaas baabu icraabi jamci taksiiri jamcu taksiirkii baabkiisii icraabkiisii haadaa maxaluhu haadaa kanu baabu icraabi jamci taksiiri jamcu taksiirka icraabkiisii baabkiisii haadaa kanu maxalu maxalkii looga hadlaayo wey halkan waxaa looga hadlayaa mufradka marka la jamcinaa laba dariiqa mid la marsiiya asagoon mufradkii la taaban oon wax la dhex gelin xaraf oo aan xaraf laga jarin oo aan xarake laga bedelin in ziyaado gadaal looga daro waa sida aan ku soo marnay jamcu tarsaalin iyo musanah taas waa dariiq iyo dariiqa labaad ah jamcu mudakaru saalim iyo musanaan kusoo marnay labadaas oo kusoo marnay jamcu mudakaru saalim iyo musanah iyadoo la taaban mufradka ziyaado lagu dara oo jamc mukisal maxaa la leeyahay muminun haye jamci muminuuna waa kaasa wawiya nuuna gadaal looga dar ayadoo la taaban mufradki oo nabad qabo musanni waxaa la leeyahay muminun muminaani aa la leeyahay ah, muslimun muslimaani marka waxa weeyaan jamcu mukar saalim iyo musanaha iyadoo mufradka la taaban ayaa ziyaadada gadaal looga dara ayaa gadaal looga dara laakiin jamca marka la jamcina jamca jamcu tagsiirka mufradkii a ah, wax laga bedela ah. mufradkiiya wax looga bedela mufradkii wax laga bedela bedelaadaasu lix ayay mid noqon kartaa lixdaba shar waa idin dhigaa ah, halkaanu lixdii idin kugu sharxa ma garatay marka waxay noqon kartaa marka waxa ugu fiican oo la yidhaahdaa maa tagayara binaau mufradi liajli jamci jamcu tafsiirka daabitaasa ugu fiican maa tagayara binaau mufradihi maa tagayara fiihi binaau mufradihi liajli اljamci waa wixii mfradkiisa dhismihiisu isku bedelo jamaca dartiis min ayri laali l waaba laga deqtoon yahayba min ayri ilaali ataa laga deqtoon yahay ma waaa la hadii maa taqayara fiihi binaau mfradihi liأjli اjamci wixii uu waxa weeyaan isbedelo mfradkiisa dhismihiisii jamaca dartiis uu isku bedelo a jamcu tafsiir la yidhahda isbedelkaasu lixuu noqon karaa lixdii waa maxa imaa binaqsi in mfradkii wax laga jaraba isagiya wax laga jara saasaa jamcnimadu ku imaane miaali waxaa leedahay ka tukamatin tukama tukama waxaa la idhahdaa qofka markuu cunto xooga isdiidan amase qaab xisaab la-aana u cuno oo cuntadii xanuunsato aaryadii gadaal u bixi jirtay kor iskaga soo laabe mhm. ta xanuunsato rafaado aaryadii la gadaal inay u baxdo afka ka soo bixi taasaa la idhahdaa tukama waa dacwo shiiray iyo soomaaligu tiradii ka batay kuwo kalena waa la yidhahda soo ma jeedin marka waxay leedahay tukhamatun waa mufradkii tukhamatun hadhow markaad jacu tafsiirka dhigaydo mufradka keliyaha jare maxaa leedahay tukamun ah, tukamun waa nuqsaan keliyah lagu sameeyey ah, tukamun ah, waa jamcu tafsiir ow biziyaadatin ziyaado aan ahayn siyaadadii calaamatljamca iyo calaamatu tasmiyaha midna aan ahayn waa ziyaado oo aan jamcnimo ka tarjamayn ilaan ogtay jamcu ziyaadadiisa muslimuuna wowdaanu calaamka dhadikuura ka tarjamay muslimaani aliftaan calaama tasniya wey calaama tasniya ka tarjamay waxaa la rabaa ziyaado oo kayri ziyaadati jamci mudakar saalim walmusanna ah inay timaado haddii kelmadda gelsho ziyaadadaa ziyaado aan ahayn ma garatay waxa weya waxaa la leeyahay tagsiiraa lagu sameeyey miaal sinwun waxaa laleeyahay mataan hal laama geed hal jirida le sinwaanun geed mataan aho dhowr jirid le markuu soo baxayo dhowr faraq u baxa sinwun waa hal laam oo hal jirid wey sinwaanu laamo fara badan marka hadda waxa weeyaan aliftan iyo nuuntan ti tasniya maaha ali tasniya maaha waaba jancba laftigaan laftigaan waaba jancba marka waa siyaado kaliya lagu samey mufradka shaqalki waxba lagama bedelin waxna lagama jabin marka jamacnimaa timid markii siyadadaas timid ow tabdiili shaklin ama shaqalkaa la bedela xarafna lagu darimaa mufradkii xarafna laga jarimaa shaqalkiisaa la bedele markaasaa jamacnimo la hela sida miaal asaaduun hal libaax usuduun libaaxyaal fara badan usdunna waa la iska yidhahdaa marka shicirka la joogo lakiin asal kelimada fasixada usuduun wey laba damo usuduun fiiri hadda asadun mfradkii ahaa maxaa lagu sameeyey tabdiilu shakli shakalkiyaa la bedelay awal hamsadu waa fadxiseed damaa la saaray siinku waa reebnaa damaa la saaray usudun alayidhi tan afraad waxay tahay ow tabdiili shaklin maca naqsi shaqalkana waxbaa laga bedelaa xuruuftiina gabalaa la jara mfradka xuruuftii mfradkana gabalaa la jara rasuulun jamci rasuulun raad waa fadxisanta jamcigo horta radii god ru wowdiina xadaf mufradka nuqsaan geli rusulun rusul fara badan kitaabun kutubun diri marka rasuulun awal radu waa fasxisneen siinka iyo laamkana waxa udhexay wow nuqsaan gelaya wowdii xadaf tabdiilu shaklina ku sameeyey ra'da god rusulun rusul fara badan kitaabun kutubun kitaabun awal ta'da alifaa ka dambeey soo maaha alifkii go nuqsaan geli hor kaabti waxa weeyaan hoos dhigneedna god ku tuubuun ku tuubuun marka waxaa la isugu daray nuqsaan iyo iyo tabdiilu shakli tan kaleeto waxay tahay oo shanayda ah, biziyaada maca tabdiili shakli xaraf siyaadaha soo dhex geli shaqalka in wax ka bedel sida rajuluun hadda raadu waa soo ma jeedid rajuluun jiimkuna waa godan yahay hadhow jamci horta waxa weeyaan ra'di hoos dhig jiimkii awel godnaana fatxi alifna kala dhex geli jiimkii iyo laamkii kala dhex geli alif rijaalun marka ziyaadadu waa maxay maanta waa alifka ila kuma jirin tabdiilu shakli shaqalka la bedelena waa maxay racdii fatxisneed oo la kasriyey jiimkii godnaa oo la fadxiyey saddexdii isugu dar tan lixaad waxay tahay saddexda in laiskugu daro nuqsaan geli siyaado ku dar shaqalkii bedel haye hulaamun hal wiil hilmaanun wiilal fara badan aaway horta siyaadadu kay ku jirtaa hilmaanun hilmaanun hulaamun soo ma ahayn hilmaanun alif iyo nuun siyaada soo gadaal kuma jiraan alif iyo nuun waa siyaadadii nuqsaantiina aaway hulaamun laamkan waxaa ku taagnaa waxa weya alif alifki waa la duway hil manunaa leeda hil hil ah, manu laamkii miimka waa la suxijiyey waa nuqsaanta halka laga gesho alifkaasaa maqan shaqalkiina waa cadyaho awel haylku waa damisanaa damaa saarneed ghulaam laamkuna waxa weeyaan fadxa saarneed hadda hil man a leeda hil ah, qaymkii waa la kasiyey laamkiina waaba la reeb shaqalkiina waa la bedelay saddexyaa la isugu daray lixdaas aa lagu sameeyaa mufradka marka mid kamida ha lagu samaynaa marka jamcu taksiir oo noqona markaas haddii lixdaas mid kamida lagu sameeyo jamcu taksiiraa noqona hadduu lixdaba ka badbaadana jamcaasu jamcu taksiir maaha waa jamc saalim jamc saalima marka iyo iyo iyo mukasar saasay u kala duwayn وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب فصح مقال wa kullu maa lafdi dhammaantiis ku sira la jajabiyey huwa maaga filjumuuci jamacyaalka dhexdooda xaala uu ahaaday wadaalika mihaalkii kalusdi libaaxyaal oo kaleba weeye waalabyaati guriyaal oo kale weeye warubuuci mansiliyaal meelo la dego oo kale weeye fahuwa maagaasu nadiirulfardi fardigiyuu la mid yahay filicraabi icraabkuu kula mid yahay fasmac maqal maqaalii oraahdayda watabic raac sawaabii saxdayda wa kullu maa lafdi dhammaantiis kusira la jejabiyey huwa maaga filjumuuci jamacyaalka dhexdooda xaala uu ahaaday wadaalika mitaalkii kal usdi waaba libaxyaalkii oo kale walabyaaati guriyaalkii oo kale waalrubuuci mansiliyaalkii oo kale fahuwa maagaasu nadiirulfardi mufradkuu la mid yahay filicraabi icraabkuu kula mid yahay fasmac maqal maqaali oraahdayda wattabic raac sawaabi saxdayda halka jamcu tafsiir wuxuu maxaa la raabaa mfrad wi la raabo wey macnaha damaa lagu rafciyaa fatxaa lagu nasbiyaa kasraa lagu jebaa waa jamcu taksiir hadduu yahay munsarif hadduu yahay maana damaa lagu rafciyaa fatxaa lagu jeraa fatxaana lagu nasbiya mfradkunaaba sidoo kale oo mfradku hadduu munsarif yahay damaa lagu rafciyaa kasraa lagu jeraa fatxaa lagu nasbiyaa hadduu maana yahay mfradkuna damaa lagu rafciyaa fatxaa lagu jeraa fatxa lagu nasbiyo marka wuxuu ku yidhi mufradkii unbuu la mid yahi jamcan jamcu tafsiirka mufradkii uu la mid yahi hadduu munsarif yahay munsarifka jamcu tafsiirku yuu la mid yahay mufradkii munsarifka ahaa jamcu tafsiirka malansarifkana yuu la mid yahay mufradkii malansarifka marka jamcu tafsiir icraab ahaan wuxuu kala mid yahay mufrad mufradu kala mid yahay mufrad kala marka baabu niyaabadii afar markuu noo maraayo uu waxa weeyaan ka ka ka booday oo abwaab kale iska gala toddoba ahayn abwaabu niyaaba waxa weya saddexdii kale aakhirku ku keena kitaabka waxa wey saddexda kaleo abwaab niyaabaha naga maqan waa maxay maa laa yansarif oo la exraabo xaraka xaraka ka naaiba fatxa lagu jaree oo kasra ka naaiba iyo afcaal khams oo ayaga la rafciyo xaraf xaraka ka naaiba xaalatu rafcada xaalatu nasbana xada xaraka ka naaiba xaalatu jasmana xada sukuun ka naaiba baabka toddobaadna waxa weeyaan ficilka muctal aakhirka oo isagana waxa weeye waxaa la duljasma waxaa la ciraadaa xadaf sukuunka naaiba saddexdaasa abwaab niyaabadii naga dhima waxa weeyaan waa maa laa yansarif oo xarako xarako ka naaiba xaalatuljar iyo afcaalulhamsa oo xaalatu rafca la icraabo xaraf xarako ka naaiba xaalatu nasbana xadaf xarako ka naaiba xaalatuljesmana xadaf sukuun ka naaiba iyo ficilka muctalul aakhirka ah oo xaaladda waxa weyan xaalatuljesmada la icraabo xadaf sukuunka naaib saddexdaasa abwaab niyaabadii naga maqan saddexda aakhirkuu ku keenaya kitaabka aakhirka ayuu ku keenaya waayahay wa kullu maa lafdi dhammaantiisa kusira la jejebiyey filjumuci jamciyaalka dhexdooda xaaluu ahaaday jejebina waad fahamto lixdan mid ka midaha lagu sameey waa waa la jejebiyey lixdan mid ka midaha lagu sameey waa lixdan berri ka jawaabi waa waay wadaalika mihaalkii kal usdi libaaxiyaal oo kale waayo wlabyaati marka usdi maxaa lagu sameeyey maxaa lagu sameeyey tabdiilu shakli bas asadun ay aheed hamsadii fadxisneed damaa la saaray siinki asadun siinku waa fadxisanaa maxaa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey asna waa la reebay haddeer daruurada gabayga laakiin asalku waxa weeye in dama la saaro usudun marka tabdiilu shakli bisa lagu sameeyey walabyaati baydyaal guriyaal wey abyaat waa jamcu beyt beytku waa waa daahran guriga dhan ama qolka ka mida bayt waa la iska yidhahda abyaad fiiri markaas maxaa lagu sameeyey baytun uu ahaa baytun baytun uu ahaa baytun horta hamse awelka waa laga gelshay o oo waa ziyaada bacdi awal waa fadxisaneedo waa la reebay taasuna waa tabdiilu shakli ya-di iyo taadina waxaa la kala dhex gelshay alif waa ziyaado saddexdii baa lagu sameeyey abyaad saddexdii baa lagu sameeyey wاrubuuc manzilyaal waa manzilka meesha la dego wey mawd mawdic nuzuul waayo waa jamcu rabcin rabcun u aha mufrad abyaad ah abyaad waxaa lagu sameeyey laba nuqsaan kuma jirto a nuqsaan kuma jirto saddexdii waxaa lagu sameeyey waxa weya abyaad tabdiilu shakli maca ziyaada naqsigii kuma jiro waaya rubuuc mufradkeed wuxuu ahaa rabcun raabicuun manzil meel la dego waya raabicuun meel la dego raabicuun waaya raabicuun marka raabicuun horta raadu waa fadxisaneede waa la goday baaduna waa reebaneede damaa la saaray taas waa tabdiilu shakli tan kaleetana ziyaadana waa lagu soo darayo baad iyo caynkii waaw alle kale dhex gelshay rubuu marka waa ziyaada maca tabdiil shakli fahuwa jamacaas nadiiru fardi mufradkii oo kale wey fi raab raabku kula mid yahay nadiirka ku tacalluj fasmac maqaal maqaali oraahdaydi waxaas aan kuu sheega dhegayso wax walban iraabaha raacina watabic sawaabia ku yidhi xariiri insaafkiisay ka mid tahay cadaaladiisa wuxuu ku leeyahy waxaas aan kuu daldalaayo iska dhegayso ilaahay muxuu ammaanay aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana dadka intee dhegaysta warka kiisa fiican raaca banu aadan anahay wuxuu waxaas aan daldalay inta adigu dhegaysato sawaabkayga raac qaladkayga ha raacin soo ma jeedid taas insaafka waxay kutusayda iyo culimonimadiisa soo ma jeedid waa wixii culummo lagu yiqiin oo qofka culummada ma yidhaha wax alla wix iga soo baxa qofkii igu khilaafa waa shaydaan ma yidhahdo se wuxuu yidhaha war saxda hala saaco waxaan ku gafayna waaway naftaydii shaydaanay ka ahaadeen waaya meeshaasa iska jooga wa kullu jamcin wa kullu alwaawu lilisinaam kullu mubtada marfuuqun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirih kullu mudaaf jamcin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratun daahiratun fii aakhirihi فيه في حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنة بل تأجل تاء مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا المتأخر وخبره المتقدم في محل جر صفة جمع زائدة صفة تاء وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغل المحل بسكون الضرب أو الوقف فارفع الفاء رابطة الخبر بالمبتدا إلا المبتدية كل النقضي لما فيه من من العموم كل الفاظ عمومي كمثل هذه مبتدا لفت عام النقض والسجل شاه خبر كفاءة لقلية marka macnahaas caamka ku jira ayaa fa'la loo gelina marka meelii ay jaa-iska ahayd wey alfa raabidatu lmubtada'i bilkhabar irfac ficlu amrin mabniyin cala sukuun lah maxal lahu min alcraab wa faacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiru anta walhaa damiiru muttaصil mabniyin calى dami fii maxali naصbi wاljumlaةu min alficli oo irfaca iyo wlfaacil oo anta iyo wlmafcuul oo damiirka ah fii maxali rafcin khabaru mubtada oo kow ah wraabitu baynahuma adamiir ladi huwa mafcuul bihi irfac wاljumlati wاljumlaةu min almubtada'i oo kulu ah iyo wakhabarihi oo jumladan irfacu ah laa maxala lahaa min alcraabi liannaha mustanaf marka maanta waxaa khabar dhacday jumla dalabiya asalku ma aha way yar tahay jumla dalabiya inay qabar noqoto jumla dalabiya waa maxay waxa weye ficlu amarkaoo kale iyo nahyiga oo kale iyo ducaa'iyada oo kale iyo jumlooyinkaas oo kaleeto inay dhacaan khabar haalib maaha waa iska shaag asal waxaa la rabaa jumlada dhacayda khabarka jumla khabariya inay noqoto jumla khabariya inay noqoto jumla dalabiya inay noqoto maya oo ama amar ah ama nahyi ah ama wixii lamida ducaa'iye ah bidami xarfu jarin الضميس المجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بإرفع كالرفع الكاف حرف تشبيه وجر رفع اسم المجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا صفة لموصوف محذوف تقديره رفعا كائنا رفعا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ارفع ذات مفعول مطلق دوا كائنا صفة رفع وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره رفع مضاف حامدة مضاف إليه مجهور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي والنصب والواو حرف عطف النصب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نصب مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وجر الواو حرف عطف جر محذوف على النصب والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره جر مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه و... بالكسر بالكسر الباء حرف جر الكسر اسم مجرور بال بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائنان إلا مبتديه waxa weeyaan musanaa xagga macnaha oo la isku cadfo waljumlatu min almubtada'i oo wa nasbuhu wa jarhu ah iyo wa khabarihi oo kaa'inaani baas aan soo qadarnay ah laa maxala lahaa min alcraab liannaha macduufatu calaa jumlati wa kullu jamcin fiihi taun zaa'ida naxw khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu wadalika kain wadalika alwaaw lidisina dalika da ismu ishaara mubtada mabniin calaa sukuuni fi maxali rafci lika laam lilbucdi walkaafu xarfu khidaab naxwu khabaru mubtadain marfuucun bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirih waljumlatu min almubtadain wakhabari laa maxala laha min alixraab liannaha musanafa kafaytu ficlu wa faacilu almuslimaati mafcuulu bihi awel mansuubu calaamatu nasbihi kasratu daahiraة fi akhirihi niyaabata can اfatxa لأنه جمع المؤنث الصالم ما نرى فيه حركة عن حركة شري مفعول به ثاني منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهور اشتغال محلي بحركة المناسبة شر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل الجر والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به جملة كفيت المسلمات شر والجملة من الفعل والفاعل والمفعولين في محل جر بإضافة النحو إليها آه في محل جر بإضافة نحو إليها ضاف إليه واحد وكل الواو للاستثناء كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره كل مضاف ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كسر فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره يعود على ما والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو النائب الفاعل كسر في الجموع في حرف جر الجمع اسم مجرور بفيه وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا حال من نائب فاعل قصيرة منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة في آخره كالأسد الكاف حرف تشبيه وجر الأسد اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuuban limubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wadalika kaa'inu leeda aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuuban limubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wadalika kaa'inu wadalika alwaaw lilistinaa ذلika da isم iشhاaرة مبتdى مبني على سكون في محل رفع لkاlام للبعد والكاف حرف خطاaب كين خبر مبتd مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين المبتدأ وخبره وكلdaas كلdaasaa مبتدى خبرkiina waa soo socdaa فهuوa نظير الفرد في الإعراب daa soo socota wey marka جuملadaana dhex gashay waa معترضة محلka إعراaبkuma leh والأبياaت الواaو حرف cطف الأبياaت معطوف على الأسد والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والربوع الواaو حرف cطف الربوع معطوف على الأسد والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فهو الفاء رابطة الخبر بالمبتدي هو ضمير رفع منفصل مبتدأ ثاني oo كلda مبتدأ الأول هو ضمير رفع منفصل مبتدا ثاني مبني على الفتح في محل رفع نظير خبر المبتدا الثاني وهو ده مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نظير مضاف الفرد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا الثاني وهو وخبره أو نظير في محل رفع خبر المبتدا الأول وكلها والرابط بينهما الضمير الذي هو المبتدا الثاني والجملة من المبتدا الأول وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة في الإعراب في حرف جر الإعراب اسم مجرور بفيه وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالنظير نظير ككو تعلج فاسمع الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك من حكم هذا الجمع وأردت ما هو النصيحة لك فأقول لك اسمع فعل أمر مبني على سكون الله محل له من الإعراب وفاعله ضميره مستطير وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل واسمع هي والفاعل وأنت في محل النصب المقول قول المحذوف مقال مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من دور اشتغال المحل بحركة المناسبة بحركة المناسبة مقال مضاف يا المتكلم مضاف اليه مبني على سكون في محل جر والطرع الواو حرف عطف الطرع فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره انت ثواب مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على ما قبل يا المتكلم منع من دون اشتغال المحل بحركه المناسبه ثواب مضاف وياء المتكلم مضاف اليه مبني على سكون في محل جر والجمله من الفعل والطبيعه هي والفاعل انت هي والمفعول او ثواب في محل نصب معضوفة على جملة اسمع مقالي الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد